alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi waxaynu ku dhex jirnay eh, baabkii ka warramayey tamaaimta iyo waxyaabaha la xidhiidha musanifka raxima allahu tacaala wuxuu baabka ku sheegay afar daliil aayad laba xadiid iyo afar adaliil اlأwal daliilka koobaad adilada afartaa ee musanifku raxima llahu tacaala uu baabkan ku sheegay qaala waqowli llahi tacaala buu u baab yahay ilaahay uhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow fara-aytum ka warrama maa tadcuuna waxaanad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sukadii in araadanii allahu ilaahay hadduu iila doono bidurin dhib hal iyagu miyay yihiin kaashifaatu durihi ilaahay subxaana wa tacaala dhibkiisa kuwa iga dulqaadaya miyay yihiin aw araadanii ama hadduu ila doono biraxmatin naxariis hal huna iyagu ma yihiin mumsikaatu raxmati ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisa kuwa aniga iga qabsanaya oo iga ceshanaya aayaddan macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aayadda ku sheegay rasuulkiisu hadduu weydiiyo kufaara quraysh ilaahyadoodana ay caabudayaan miyay awoodaan inay celiyaan ay hor istaagaan wuxuu ilaahay qofka u qadaray oo khayr ah ama shar ah jawaabtoodu waxay noqonaysaa laa taqdiru dalika ilaahadeedani awooduma laha arrinta noocaasa waayo may aaminsanayn anna aalihatahum tastaqilu biاlnafci waاdur ilaahyadoodani inay la madax bannaan yihiin awood ay u leeyihiin inay wax waxtar geystaan waxyeelo geystaan ama waxtar keenaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu amray intaa dibe rasuulku inuu iha xasbiya allah ana ilaahay baa igu filan cid kasta oon isaga ahayn igaga filan ilaahay oo qura ayaan caabudayaa xaaladahayga oo dhanna aan ku irkanayaa waayo ilaahay waa alkaafi alladii biyadihi nafcu wadur waa ka ku filan addoonkiisa ee waxtarkiiyo waxyeeladaba gacanta ku haya asnaamta allatii laa tanfacu walaa taduruna anigu waxba weydiisan maayo sidaa culimada ufasirta aayadda waxaa kamid ah ibnu jariir raximah اllahu tacaala afara'aytu macnaheedu waa akhbiruunii ma tadcuuna ay tacbuduuna min duni اllah wa min alandaadi walaaliha bidurin durka waxaa tusaala u ah almarad aw alfaqr aw اlbalaa aw shidda hal huna kaashifaatu durihi istifhaamtu waa istifhaam markaa inkaari ah ee taqdiru calaa dalika arrintaasi ma awoodo biraxmatin raxmadda halka waxaa looga jeedaa nicamka ilaahay bisixatin wa wa khayrin wa kashfi balaa intuba raxmadda ayay soo gelayaan xasbiya allahu ey allahu kaafiinii wa kaafii man tawakala caleyh ilaahay baa aniga igu filan mid kasta oo tala saartana ku filan ayaddani maqsuudka baabka halka inaga tusinaysa waxa wey an allah akbara fiiha bibuطlaani cibaadati اlasnaam in aayaddan wuxuu ku sheegay caabudista la caabudaya asnaamtu inay tahay mid baطila ah. wakadalika bibuطlaani الtacaluqi biha in asnaamta lagu tacalluqo oo nafci iyo duri iyada laga sugo inay tahay mid baطil ilahay sheegay likowni laa tanfac walaa tadur maxaan loo caabudi karin looguna tacaluqi karin lanna laa tanfacu walaa tadur waxtar iyo waxyeelo midnaba ma hayso marka yuqaasu calayha kulu maa laa yanfac walaa yadur asnaamtaa ilaahay uu sheegay caabudista la caabudayo iyo tacalluqa lagu tacaluqay nafciyo waxtar iyada laga sugay ama dhibaato inay celiso ama inay qaado waxaa looga qiyaas qaadanaya yuqaasu calayha kulu maa laa yanfac walaa yadur wax kasta oo makhluuqaadka kamid a ah, oo wax aan hayn waxyeelana aan celin karin fakadalika atacaluqu bikuli ma laa yanfacu walaa yadur yajibu an yakuuna baila tacaluqa lagu tacaluqo ee qalbiga uu ku xidhmo wax kasta oon nafciyo duri toon ahayn isaguna waa bail waxaasi ha noqdo ashjaar ama axjaar tamaa'im khayط juluud wanaxwu dalika waxaasoo dhami inuu bail yahay marka wجهu اstidlaal اaayة waa bاlqiyaas oo asnaamta ilaahay uu sheegay caabudisteedu inay bail tahay atacaluq bihana inuu baطil yahay لأnnaha laa tanfac walaa tadur ayaa looga qiyaas qaadanayaa kul maa laa ymliku الnafca wالdur waa tacaluq bihi muxuu noqonayaa bail buu noqonaya sheekh iبn cuthaymin raximah الlahu tacaalى kitaabkiisa qowlmufiidka wuxuu ku yihi washaahidu min hadihi اlآayة ana hadihi اlasnaam laa tanfacu asxaabaha laa bijalbi nafcin walaa bidafci durin falaysat asbaaba lidalika mana keeni karto nafci dhibna ma celin karto mana suulin karto sababna uma aha fayuqaasu calayha kulu maa laysa bisababin sharciyin aw qadariyin wax kasta oon sabab shareeco ahayn sabab shareecadu ay sugtay mid tajribe lagu ogaaday aan ahayna isna waa looga qiyaas qaadanayaa fayuctabaru itikaaduu sababa ishraaka biاllah waxaa loo odhan karaa kayfa istadla اlmusanifu biاlaaya النازلة في شأن الواقعين في الشhirك الأكبر عalى شhأن الشhirك الأصغر ila waxaynu sheegnay waxaa loo yaqaano اتikاad التamaaئم inaanu mar walba shirki أكبر ahayn soo ma shirk الأصغر uu noqdo mararka qaarkood marka aيadana waxay kusoo degtay kuwii ku ku jiray ama ku dhacay shirkulأكبرka marka aayad shirkul akbar ka hadlaysa see loogu daliishan karaa shirkul asqar su-aashaasaa iman karta jawaabtu waxay tahay aayaadka mushrikiinta kusoo degay ee ka hadlaya arrimaha qaarkood oo iyagu ay ku dhaceen oo shirkul akbara shirkul asqarkana in loo daliishadaa waa amrun mustaqirun cinda asaxaaba waman jaa bacdahum min alaima oo arrin sugnayd saxaabada agtoodii aimadii ka dambeysayba waayo mushrikiintii iyo muslimiinta munxarifiinta ah ee shirkul akbar ku jira ama shirkul asqar ku jiraa ishtarakuu fii asli lmanaad almuujibi liddam waxay wadaageen asalka cilada dhaleecaynta keentay asalka cilada dhaleecaynta keentay waa atacaluq bigayr illah tacaluqaasunbaa darajaada marka aslu tacaluq bigayr illahi bay wadaageen mar haddii aslu tacaluq bigayr illahi ay wadaageen haba kusii kala daraadaane waa aayadda kusoo degtay mushrikiinta shirkulakbarka ku jira waa loo daliishan karaa muslimiinta munxarifiinta ee shirkulasqarka ku sugan taana ka dhalan mayso walaa yalzam min hada an yakuuna shirkuhum calaa wajhi tasaawi inuu shirkigoodu siman yahayna taa ka dhalan mayso walaa anahum ishtarakuu fi kuli axkaam almutacaliqa bidalika almanaaq axkaamta markaa tacaluqa ka dhalanaysa dhammaanteedba inay wadaagaan ka midaysan yihiinna ka dhalan mayso asalka noocaas oo ah inay sax tahay alistidlaal cala lmuslimiin bima unzila fi lkaafiriin ayadaha kaafiriinta lagu soo dejiyey in muslimiinta loo daliishado culimada markaa taqriirisa waxaa ka mid ah alimaam اlqurطibi raximah اllahu tacaala fi tafsiri saaxibu tafsir sheekh sulayman bn cabd llahi isaguna wuxu uhi wain kanat itarjamatu fi shirk اlasqar faina salafa yastadiluuna bima nazla fi اlakbari cala اlasqar selafka waxaa lagu yaqaanaa adilada shirkul akbarka ku timi inay u deliishadaan shirkul asqarka ibnulqaasim laftiisuna sidaasi ayuu yihi waxaa la odhan karaa sooka cabdullaahi ibnu cumar markuu ka hadlayay khawaarijta yidhi inطalaquu ilaa aayaati naزlat fi اlkufaar fajacaluuha fi اlmuminiin khawaarijtu waxay u dhaqaaqeen aayado kusoo degay kufaarta dabeetana waxay u inay ku dul dejiyeen dad mu'miniina bukhaari baa wariyey isagoo mucallaqa isagoo mawsuula bisanadin saxiixinna aabariyu baa ku wariyey fi tahdiib اlaathaar maxaa lagaga jawaabaya markaa aharka waana arrin aaday u daliishadaan mushrikiinta iyo qubuuriyiinta mutaakhiriinta ah dadka ahlu tawxiidka waxay dhahdeen aayadihii mushrikiinta ka hadlaayey ayaad u daliishanaysaan dad muslimiina waxaan leenahay ibnu cumar uma jeedo mujarad alاstidlaal laa yaqsidu bqowlihi ana alkhawaarija istadaluu cala lmuminiin bilaayat alati naزlat fi kufaar aayado gaalada kusoo degay bay muslimiinta u daliishadeen intaasoo qura uma jeedo waa maxay qasdigiisu inamaa qasdu anahum lam yumayizuu bayna asifaat alati kafara allahu biha alkufaar wa bayna alumuur alati waqacat min almuslimiin mima laa yujibu kufran waxaanay kala soocin sifaadka mushrikiinta iyo kufaarta ee keentay in gaalnimo lagu xukumo iyo sifaadka dadkan muminiinta ah ee aayaadkii gaalada kusoo degay u daliishanayaan markaa isku mid bay ka dhigeen sifaadkoodi oo kala duwan bay isku mid ka dhigeen marka arrintii innagu aynu sheegnay oo ah aayaadka mushrikiinta kusoo degay ama shirkul shirkulakbarka shirkulasbarka in loo daliishado inaanay ka dhalanayn inay labada qole siman yihiin isku axkaamna yihiin taas taasi u ka boodeen oo laba qolo xagga sifaadka ku kala duwan ayay simeen isku axkaamna way ka dhigeen inta uu ku inkirayo cabdillaahi bn cumar radi allahu canhu waa intaas addaliil الthani wa can cimraan bn xuseyn ana nabiya salى اllahu alيh wasalam ra-a wuxuu arkay rajula nin ninkaasi oo fii yadihi gacantiisa ay ku xidhan tahay xalqatun baraarug min sufrin naxaas ka samaysan faqaala wuxu uhi ma haadihi tani waa maxay qaala wuxu uhi min alwaahinati ay labistuhaa aw callaqtuhaa bisabab alwaahina xanuunka waahinada la dhaahdo sababtiisa ayaan u xidhay faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ihi inzicha iska bixi fa inahaa maxaa yeelay iyadu laa tasiiduka kuu kordhin mayso ilaa wahnan dacfi mooyaane wax kale kuu kordhin mayso fa inaka adigu low mutta haddaad dhimato wahiya caleyka adi iyadoo kugu xidhan ma aflaxta abadan weligaa maad liibaanteen rawahu limaamu axmedu bisanadi laa ba'sa bih xadiidkan culimo badan baa tasxiixisay alxaakim ibnu xibaan xasanahu lbuusiri ibnu muflix wajawadahu lmundiriyu culimada qaarna waa daciifiyeen sida ibnu cabdilbar oo kale sida raajixayna waa inuu daciif yahay waayo sanadkiisa waxaa ku jira mubaarak ibnu fudaala oo daciifa ah. alimaamu axmedna raximah llahu tacaala takalama fii riwaayati mubaarak ibnu fudaala can ilxasan can cimraan wuxuu mubaarak ibnu fudaala ka wariyey xasan albasri xasanna uu cimraan ka wariyo imaamu axmed uu ka hadlay wa anahu akhطأa fi dikri lafdati akhbaranii bayn xasan wa cimraan in <clears throat> ereyga akhbaranii xasan iyo cimraan uu dhex geliyeen uu ku khaldamay buuri sida صaxiixana alxasan اlbasriyu lam yasmac min cimraan wacalى hada yakunu اlxadiiثu munqaطica xadiidku wuxu noqo mid sanadkiisu kala go-aya waa saddexaade kibaaru asxaabi اxasan اlbasri khaalafuu mubaarak ibnu fudaala faraw xadiiثa can اlxasan can cimraana mawquufa halka isagu ka dhigay xadiid marfuuc ila nebiy ah iyagu waxay wariyeen asxaabu اlxasan اlbasri ee kale isagoo ah hadalkii cimraan bn xusein oo aan dhaafsiisnayn waxaad takriijkiisa ka eegi doontaa adaciifa xadiidka kun iyo sagaal iyo labaatan qowluhu uhi ra-aa rajula riwaayaadka qaarkood ninka mubhamka ah waxaa ku xusan inuu yahay cimraan bn xusein laftiisa oo a raawiga xadiidka sida riwaayadda xaakim dakaltu calىa rasuuli الlah wa fii cadudii xalqaة min sufrin inuu isagu rasuulka u galay iyadoo cududiisa ay ku xidhan tahay baraarug ka samaysan naxaas walihaada sheekh cabdiraxmaan ibn xasan wuxuu yihi falmubhamu fi riwaayati axmeda huwa cimraanu raawi xadiid waa cimraan laftiisa xalqatu min sufrin ay siwaaru min nuxaas wey waa wax markaa wareegsan oo baraarug oo kale ah sida shuuliga u samaysan oo naxaas ka samaysan maa haadihi buu kuuhi nabigu alayh isalaatu wasalaam sida xadiidku sheegayo marka istifhaamtani ma inkaariba oo waxa uu sameeyey buu rasuulku diiday mise waa lilistifsaal oo bal waxa uu xidhay ila waxa loo xidhay buu xukumku ku xidhmayaaye ayuu rasuulku weydiinaya ma cala sabiili listifsaal ba mise waa cala sabiili linkaar culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa cala sabiili linkaar saasaanay u badan yihiin cbdiرaحman بن xasan oo kale wuxuu uhi qowlu ma hadi yaxtamil ana الاstifhaama lilistifsaar can sababi lubsiha wayaxtamilu an yakuna lilinkaar huwa ashhar labadaba uu ixtimaalaa inuu rasuulku su-aal ahaan weydiinayo sababta u xidhay iyo inuu ku inkirayo waxyaabaha xoojinaya istifaamtu inay tahay inkaari waxaa ka mida ah riwaayadda axmed waxaa ku xusan wayxaka ma wayxakana waa eryada markaa loo isticmaalo ah, lilinkaar min alwaahinati buu hi mintu waa bimacnaa ba oo mintu waa sababiya weyi ay labistuhaa bisabab alwaahina alwaahina waa xanuun lakin ikhtalafa alculamaa fi xaqiiqati xanuunkaa xaqiiqadiisa iyo noociisa culamadu wa isku khilaafeen ibnu lahiir oo kale fi nihaaya wuxuu odhanayaa waa cirqun yaأkudu fi lmankib wa fi lyadi kuliha waa xidid qofka garabka ilaa gacanta oo dhan ka qabta kaasaa looga jeedaa fayulqaa minha deetana dadka waxbaa lagaga tufaa lagaga akriyaa waxaa kaloo la yihi waa maradu yaأkudu fi lcadud waa xanuun cududa dadka ka qabta oo waxay samayn jireen markaa dee qardhaasiya ayaa qofka lagu xidhi jiray waxaana ay yidhaahdeen taأkhud الrijaala duna الnisa xanuun ragga un qabta oo dumarka aan qaban waay inzicha iطraxa tuur wey weliba biquwa nascigu waa طarxu shay biquwa waa shayga si xooga in loo tuuro warmi biha canka waa nascu waa aljadbu biquwati waa shaygii in markaa la jiido la dhufto si xooga laa taziiduka ilaa wahnan ay dacfan fi nafs warubama fi ljism inay naftaadu iyo jidhkaaguba dacfi ka qaadaan mooyaane wax kale kuu kordhin mayso marka waxaa la odhan karaa haddii waxaan la ysku xidhay aanu ahar iyo raadba lahayn hadda masaladaa u fiirsada idaa lam yakun lilmucallaqi bihi aharu fakayfa yaquulu nabiyu laa taziiduka ilaa wahnan dacfi mooye wax kale kuu kordhin mayso iyo siday isu qabanayaan waxaani raadba ma leh mar hadday dacfi kordhisay miyaanay ahar yeelan soo su-aal iman karta maa taas kayfa yaquulu nabiyu laa taziduka ilaa wahn walaysa laha tacfirun asla wainamaa hiya tawahum laa xaqiiqata lah wax la yskaga xidhaya meeshoo xanuunkana waxba ka taray wey markaasuu rasuulku yihi wahni mooye wax kale kuu kordhin mayso ishkaalka waxaa ka jawaabay asheekh sulaymaan ibn cabdillaah kitaabkii taysiirka ayuu ishkaalka horta ku keenay dabeetana wuxuu yihi fi ljawaabi canhu waqiila hada wallahu aclam yakunu cuquubata lahu calaa shirki <clears throat> marka hore waxaani wax ahar le maaha nafcina male dhibna maleh laakiin qofku markuu isku xidhaye uu ku tacalluqay tacalluq shirki akbara ah ama shirki asqara ah ayuu ilaahay ku ciqaabaya tacaluqiisaas lanna wadacaha lidafci lwaahina facuuqiba binaqiidi maqsuudi muxuu isugu xidhay xanuunka waahinada la idhaahdo inay ka celiso sona ama hadduu hayo inay ka bogsiiso soo saa isuguma xidhin qasdigiisoo kaamu ahayn qasdigiisaa xun buu ilaahay ku ciqaabayaa deetana shaygii inuu uxu tare iska daayo waxyeel u geysanaya marka waa min baabi alcuquubati binaqid اlqasdi wey maaha in shaygani iskii uu ahar u leeyahay raad oo nafci uu leeyahay ama duri iyo dhib uu keeni karo marka dacfigiisa waxaynu sheegnay inuu noqon karo dacfi nafsi ah walaa shaka dadka waxyaabaha aan waxtarka lahayn ku tacaluqa dacfi nafsiga baa ku dhaca oo marka qalbi oo qalbiya ah, markuu qalbigoodu shaygaa ku tacalluqo shaygii haddii uu ka lumo ama ay yaro waayaan ama ay guriga ku ilaabaan baxarkooda kacaya oo nafta ayaa isugu imanaysa markaa fulaynimay ka qaadeene sooma arkeysa oo arrintaas waxay daciifisaa meesha meesha ka saartay tawakulahum cala allaahi tabaaraka wa tacaala qof kastaoo waxaan xaqiiqo ahayn ku tacalluqana dacfi nafsiga baa ku dhaca oo qalbi ahaan ayuu daciifa oo u xanuunsadaa dacfi jasadihiina dee arrinta noocaasa way ka farcami kartaayo way ka dhalan kartaa waayo fa inaka low mutta wa hiya calayka ma aflaxta abada alfalaax wa kalimat jaamicat lilfawzi bilmaطluub wاnnajaati min almarhuub waa kelmad ku tusinaysa in wixii la doonayay lagu guuleystay wixii laga baqayeyna laga badbaaday alfalaaxu waa alfawzu bilmaطluub wاnnajaatu min almarhuub waa yahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nafaa canhu alfalaaxa nafya abadiya haddii iyadoo kugu xidhan aada dhimato weligaa iyo allahaa ma liibaanay sidoo ma guulaysanaysa walaa yunfى alfalaaxu calى sabiili التأbiid ila can kaafirin falaaxa waxaa si abadiya looga anfiyaa un kaafir lihada baa culimadu ay u daliishadeen qowl lahi tacaalى walaa yuflixu الsaaxiru xayثu ata calى kufri saaxir mar haddii la yihi wakti kaste iyo meel kaste marnaba ma liibaano wuxuu doonaya ma helo waxa uu dhibsanayu ka baqanaya kama badbaado inuu kaafir yahay bay taa tusinaysa bay culimada markaa saxaabigu waxaan uu ku dhacay inuu shirki akbara yahay maana tani daliilu noqonahayn mar haddii la yidhah hadaad ku dhimato weligaa maad liibaanteen lannu laa yunfa alfalaax kuluhu ila fi xaali اlkufri washirki اakbar waay ishkaalka noocaasa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen in la dhaha nafyu اlfalaax alabadi qad yaأtii fi gayri shirki abar qofku isagoon shirki akbara samayn ayaa falaaxa laga anfin karaa oo loo diidi karaa weliba si abadiya ah. waxaa tusaale oo bay idhahdeen xadiidka wariye imaamu axmed can camr bni haalib qaala jaءa camaar wa macahu ashtar waxaa yimi camaar ibnu yaasir ashtar baa la socda istadinu calaa caisha haddee caaisha inay u galaan o idan bay weydiisanayaan faqaala ya umma faqaalat lastu laka biummin caaisha waxay tihi anigu hooye kuumayi qaala balaa waad ii tahay buu he waayo wain karihti aada karaahaysatid be qaalat man haada macaka camaar waa iyo qof ninkan kula socda qaala hada ashtar waa ninka ashtar la odhan jiray bu qaalat anta aladii aradta qatla bna uktii ashtarow sooma tihid kii doonayey walaalkay walaashay inankeeda inaad disho waa cabdullahi bnu zubayr qaala qad aradtu qatlahu wa araada qatla inaan dilaa baan doonaysna inuu dilaa ayu ayu ayuu doonayay qaalat ama low qataltahu ma aflaxta abadan shaahidku waa kan haddaad dili lahayd ma aflaxta abada samictu rasuula اllahi salى اllah alay waslam yaquul laa yaxilu damu mriin muslimiin ila bixdى ثalaaثaة rajuli qatla faqutil aw rajuli zanaa bacdama axsan aw rajuli irtada bacda islaamihi marka caaisha ninkii doonay in cabdillaahi bnu zubayr dilo waxay ku xukumtay bicadam اlfalaaxi abada iyadoo inu ogsoonahay ana qatla اlmuslim laysa kufran muslimka in la dilaa bimujaradihi isagoo qura gaalnimo maha marka taasi waxay daliil u tahay ana nafy alfalax alabadi qad yustacmal fi siyaaqi اlmubaalagati fi linkaari watanfir asalku waxa weeye nafyu اlfalaaxi nafya abadiya in kufriga lagu isticmaalo laakiin mararka qaarkood way dhacdaa in loo isticmaalo calى sabiili tashdiid اlinkaar wاlmubaalagati fiih qofku wuxuu sameeyey diidmada la diidaya in la adkeeyo oo lagu xeel dheeraado la fi nafyi waصf اlislaami can اlmucayan aladi qiila fi hada اlqowl iyadoon loo jeedin in islaamnimada laga anfiyo qofka mucayanka ah ee qowlkaa laga yidhi waxyaabaha taa xoojinaya waxaa kamida bay yidhaahdeen hadalkan cidda laga yihi waayo de hadduu xadiidku ansixila soo cimraan bn xusein maha cimraan ibn xuseynna yabcud an yakuna tacliiqu la cala sabiili ictiqaadi tahiiriha binafsiha waa saxaabi marka waa yaro baciid mustaxiil maaha waa baciid markuu isku xidhay baashaa xalqadaas inuu ictiqaadsanaa inay iyadu waxtarka la madax banaantahy waa baciid taas walihaada musanifku raximah llahu tacaala masaa-isha baabka markuu xadiidkan masaa-ishu ka istimaaday uu sheegayay wuxu uhi fiihi shaahidu likalaami الصaxaabati ana shirka alasgaar akbar akbar اlkabaa'ir fiihi shaahidu likalaami الصaxaabati ana shirka alasgara akbar اlkabaa'ir marka waxa uu ku dhacay saxaabiga xadiidka lagu sheegay shirku lasqar inuu yahay ayuu musanifku raximah llahu tacaala sheegay waay waxaa kaloo la odhan karaa xadiidkan nafyu lfalaax alabadi uu ku xusan yahay yuxmad calaa man ictaqada anaha tanfacu bidaatiha wa tuahiru waxaa lagu xambaarayaa uu ku saabsan yahay qofka ictiqaaday inay iyadu lafahanteeda waxu tarayso raad ay u hada huwa almachuudu fi tasarufi ahli اjaahiliya ahluljaahiliyana saasaa lagu yaqaan inay saa ictiqaadsanaayeen waxyaabaha taa ayidayana waxaa ka mid a waxaa alkhalaal uu ku wariyey fi sunna inuu yihi cimraan ibnu xusein walow mutta wa anta taraa anahaa naaficatuka haddaad dhiman lahayd adigoo aaminsan inay wax ku tarayso la mutta calaa gayri milati اlfitra waxaad dhiman lahayd adigoon diinta ku sugnayn wajhu dilaalat اxadiid calaa maqsuud اlbaab waxaa weeye ma fiihi min nafyi اlfalaax can man labisa اlxalqata wa hada daliilu calى taxriimi ficlihi mar haddii falaaxii laga anfiyey qofka baashaa xidhay ee u xidhay lijalbi nafcin aw dafci durin nafyi lfalaaxi canhu wuxuu tusinaya ana ficlahu muxaram ficilkiisu inuu xaaraan yahay xaaraannimo halkee buu ka gaadhsiisan yahay xadiidkani muu sheegin laakiin axaadiida kale ayaa sheegtay annahu min almuxaramaat ashirkiya waxyaabaha la xaaraantimeeyey ee shirkigaa ah inuu kamid yahay addaliilu athalith daliilka saddexaad walow waxa u sugan imaamu axmed oo can cuqba ibni caamirin radi allahu canhu ka wariyey marfuucan xaalawi xadiidku mid nebiga loo koryeelay inuu yihi man tacallaqa qofka isku xidha tamiimatan falaa atama allahu lahu ilaahay uma dhamaystira muraadkiisa waman tacallaqa wadacatan qofka isku xidha baasha wadaca la yidhaahna falaa wadaca allahu lahu ilaahay arrinkiisa ugama tago lahu markuu leeya eli imaami axmed buu ujeeda fi musna fi musanafi xadiidkanna mualifku wuxuu ku keenay bimacnaahu laa bilafdihi oo lafdigiisu waa man callaqa tamiimatan qofka man itakada tamiimatan weyaan macnuhuna halka isagu man tacalaqa tamiimatan uu ka dhigay xadiidkuna waa daciifu bihada lafd lafdigan daciif buu ku yahay sanadkiisa waxaa ku jira khaalid ibnu cubayd almucaafiri oo ah waxa weeyaan majhuul walihada bu uhi sheikhu اlalbani fi daciif xadiidka kun iyo laba boqol iyo lix iyo lixdan wainamaa cilaة hada اlxadiid jahaalaة khaalid ibn cubaydi hada lakin صaxa اlxadiiثu min xadiiثi cuqba ibni caamir biisnaadi aakhara bilafd man callaqa tamiimata faqad ashraka xadiidkan isagoo xadiidka cuqba ibnu caamir ah oo sanadkan mooye sanad kale leh ayuu ansaxay oo lafdigiisu uu yahay man calaqa tamiimata faqad ashrak idan lafdiga man tacalaqa tamiimata falaa atama allahu la waa daciif ama lafdiga man calaqa tamiimatan itakada tamiimatan faqad ashraka waa saxiix weeye saxiixada ayaanu ku yaalaa xadiidka afar boqol iyo sideed iyo siddeetan tacalaqa ay calaqaa calaa nafsihi aw waladihi aw daabatihi mutacaliqan biha qalba yacnii naftiisa ku xidha ama ilmihiisa ama daabadiisa gaarigiisa awrkiisa mutacaliqan biha qalbi iyadoo qalbigiisuna uu ku tacalluqsan yihi oo yactaqidu anaha tajlibu ah, alkhayra aw tadfacu shara aw takunu sababa lidalik wuxuu aaminsan iyadu khayr keenayso ama dhibaato celinayso ama inay sababu tahay ayuu aaminsan yihi oo tacalluqu asalaan qalbiguu ka bilaabmaya kadibna dee tacaluqii qowlka iyo ficilka ayaa imanaya oo qalbigu ka aaminayaa inay wax tarayso ama waxyeello celinayso ama ay sabab tahay kadib afka ka sheegaya arrintaa ama ficlan buu ufulinaya de wuu isku xidhayaa ama yatakhiduha wuu samaysanaya lihada buri sheekh cabdiraxman ibn xasan fi fathi lmajid atacaluq yakunu bilqalb qalbigu ka ahaadaa wayanshau canhu alqowl walficl wahada iltifaafu lqalbi can illahi ilaa shay yactaqidu anahu yanfachu aw yadfacu canh oo qofka qalbigiisii shaygu isleeyahay waxbuu kuu taraya ama dhibaata ayuu kaa celinaya tamiimatan tamiimada macnaheedu fi lugati washarc hore ayuu inoo soo maray ood muraajacin doonta falaa atama allahu lahu ay laa akmala allahu lahu qasdahu waqaradahu ilaahay ujeedadiisa iyo muraadkiisa uma dhamaystira wey wahada ducaaun caleyh binaqid qasd waa habaar <clears throat> lagu habaarayo wixii uu doonayo arrinkiisu inuu u dhamaystirmo kasoo horjeedkeeda ويحتmل أن يkuna إخباaرا بأن الlaha laa ytim أmrh waxaa kaloo احtimaalaa inuu yahay waran uu nebigu ku waramayo ilaahay inaanu u dhamaystirahayn arrinkiisa marka labadaba waa lagu macnayn karaa tii la yidhaahdabana dee xadiidku wuxuu tusinaya cala taxriim wa adducaau cala alfaacil daliilu calaa taxriimi ficlih habaarka la habaaro ee nebigu waa habaaro qofka wax sameeyey ficilkiisu inu xaareeya taasi daliil uta wاlإkbaaru bأna alfaacila laa laa laa yutimu اllahu amrahu waranka lagu waramo qofka waxaa sameeyey arrinkiisa la inu dhamaystirayn hada ayضا daliil calى taxriimi ficli labada tii lagu fasiraba waxa weeyaan ficilkiisu inu xaareeya tusinaysa wadaca waa kharzu abyadu yakruju min albaxr waa wax aleelo ah oo cad oo badda ka soo baxa oo sidaa halkaana ka kala jeexan sida laftimireed oo kale shaquha ka shaqi nawaat wa kaanuu yucalliquuna lidafci lcayn caruurtooda iyo naftooda xooloodii ku xidhi jireen iyagoo aaminsan inay isha ka celinayso waayo oo wadaca iyo wadca labada waa loo akrin karaa falaa wadaca allahu lahu ay falaa tarakahu fii dicatin wa ilaahay uma yeelo xasilooni iyo deganaasho oo qofkuna goormu xasila dee markuu muraadkiisa gaadho soo hadduu muraadkiisi gaarhi waayo qalaq warwar baa ku dhacaya ilaa khafafa allahu canhu maa yakhaafuhu sidaana waa lagu fasiray ilaahay kama khafiifiyo waxa uu ka baqanayo wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuudi lbaab أna fiihi ducاء النabiyi عalى man tacalaqa tamiimata بأn laa yutima اllah أmrahu xadiidka waxaa ku jirta habaar nebigu ku habaaray qofka tamiimad samaysta inaanu ilahay arrinkiisa u dhamaystirin wa hada daliilu calى taxriimi ficlihi taasina waxay daliil u tahay ficilkiisu inuu xaaraan yahay oo inagi nihi adducaaءu calى اlfaacili daliilu calى taxriimi ficlih لأnnahu shirku waayo ficilkiisu wuxuu xaaraan noqday waa shirki kama fi xadiid aladi bacdahu sia xadiidka ka dambeeyaa waa caddeeyey qowlu wa fii riwaayati man tacalaqa tamiimatan qofka isku xidha samaysta ayuun baa looga jeedaaye tamiimo yani maa yucallaqu lialab nafc faqad ashraka shirki uu sameeyey hadalku yihi musanifku u fiirso wa fii riwaayatin maxaad ka fahmaysa marku ha wa fii riwaayatin ya أن hadi riwaayaة min riwaayaat الxadiiث الsaabiq soo ma in xadiidkaa hore siyaabaha loo wariyey si kamida tani ay tahay wa hada huwa الmacmuud fi اsilaax ahli اcilm fii riwaayati waxay idhahdaan xadiid dabadi markay riwaayadaasi kamid tahay riwaayaadka ama qaababka xadiidka hore loo wariyey saasay idhahdaan walaysa اlamru kadalik huna halkana arinku man tacalaqa tamiimata faqad ashraka laysa min riwaayat xadiid saabiq xadiidka hore riwaayaadkiisa mid kamida maa bal waa xadiidu mustaqil waa xadiid madax banaan wey warawaahu axmed fi musnadihi can cuqba ibni caamir aljuhani imaam axmed waa musnadkiisa ku wariyay min xadiidi cuqba ana rasuula اllahi aqbala ilayhi rahatun fabaayaca tiscata waamsaka can waaxidin toban nin baa rasuulka alayh isalaatu wasalaam oo wafdi ayaa u yimi iyagoo doonaya an yubaayicuu cala alislaam sagaal ka mida nebigu beecadii wuu la galay midna gacantuu ka laabtay fa qaaluu yaa rasuula allahi baayacta tiscatan wa tarakta haada rasuulka ilaahay ow sagaal baad beeca la gashay kaana wadaysa qaala waaye markaa waxay sababto qaala ina calayhi tamiimatan rasuulku wuxuu yihi qardhaas buu xidhay qardhaasaas awgeed baan gacanta uga laabtay faadqala yadahu faqaacahaa fabaayacahu gacantiisuu rasuulku alayh salaatu salaam geliyey yaana ninkaa meeshii ay kaga xidhnayd markaasuu jaray kadib uu beecadii la galay wa qaala man callaqa tamiimata faqad ashrak markaasaa wuxuu yihi man callaqa itakada tamiimatan ha isku xidho ama dee si kaleba ha u isticmaaleen faqad ashraka yacanaa shirki buu sameeyey shirkigaasi haa in qowlka musanifku wa fii riwaayatin uu wahmi yahay culimada caddayse waxaa ka mida sheekh sulayman bn cabd lahi fi taysir caز اxadيث wuxuu hi wqowluhu wfي riwaayati hada yuhimu ana hada fi bacض اaxaadiiث اmadkura walaysa kadalika bal اmuraad anahu fi xadiiثi akhara rawahu axmed ayضا arrintani markaa waa shirki sidaa nebigu alayh الsalatu salaam uu sheegay lima fiiha min tacaluq اqalbi bgayr الlah waayo qalbigii oo ilaahay cid aanayn daymooday oo ku tacaluqay baa arrintaasi ku jira fii jalbi nafcin aw dafci durin shirkigaasi markaa shirki akbarna waa noqon karaa shirkul asqarna wuu noqon karaa goorma shirkul akbar noqonaya tacliiqu tamiima aye ah. shirka akbar goorma noqonaya yani ida اctaqad anaha tastaqilu bijalbi الnafci wa dafci dur hadduu aamino inay iyadu la madax banaan tahay inay waxtar keento ama waxyeelo difaacdo soo ma xaalad labaad aye a ida اshtamalat calى shirkin sida maxay ducaaءu gayr الlah wاlistigaatha bgayr الlah haddii iyada lafteedaba dee shirki uu ku jiro shirki baaba lagu qorayba ilahay cid aan ahayn baryo la baryayaa baa lagu qoray ama magangel la magangelayo markaana waa shirki akbara mataa takunu shirkan asgara waxaan laba qowl baynu sheegnay oo masalada daabitkeeda culimada qaarkood waxbay ka dhigeen culimana way ku khilaafeen fadal yana ida اctaqada anaha sabab lijalbi الnafci aw dafci dur culimada saa yidhi maxaynu nidhi waxay ka duuleen qaacido ama daabit odhanaya jaclu maa laysa bisababin sharcan walaa qadaran sababa shirkun asqaru qaacidadana laskuma waafiqin baynu idhi soo ma yaa ka mida culimada in badan qaacidada ku celceliya fii kutubihi aye sheekh bn cuthaymiin alcilmiga qaarkood way ku khilaafeen waxaynu nidhi qofku inuu shayga sabab sharciga u ictiqaado hareecadaa sabab ka dhigtay ama sabab tajriibiya u ictiqaado intaasoo qori shirki maaha bidaliil maxaa baynu nihi daliil maada aye fadal bidaliil اbidac oo alcaamilu biاlbidca yactaqid anaha sababun sharciyu lixusuuli hawaab qofkan bidcada ku camal falaya muxuu aaminsanya baynu nihi inay tahay sabab sharci ah maanaa sharciga ku sugnaatay oo sabab u ah ajar in la helo maca hada alculamaa laa yaxkumuna caleyh bishirk haddana culimadu shirk kuma xukumaan oo ma idhaahdaan bidca oo dhami waa shirki asqar iyagoo lamiyaad aragta bal bidcadii iyo shirkiga way kala qaadaan marka maxaynu nidhi maxaa ugu dhow in la idhaahdo goorta shirki asqara noqonaysa fadal ida tacalaqa biha qalbuhu maca gaflatihi can illah qalbigiisaa ku tacaluqay dee taa khasab way la socotaa inuu sabab u aaminsanya mar hadduu ku tacaluqay laakiin waxaa la socota tacaluqa tacaluqu waa maraatib shirka akbara buu noqdaa tacaluqu shirki asqara buu noqdaa tacaluqu wuxuu noqdaa waxaan shirka akbar iyo shirka asqar midna baan ahayn waa maraatib afla la socota afla can illah faqad ashraka ay waqaca fi shirk waqad yakunu shirkan akbara waqad yakunu shirkan asqara alى alى tafsiili sabqa fi xukmi tabiib daliil rabc daliilka afraad o bn abi xaatimi can xudayfata radi allahu canh ibn abi xaatim wuxuu wariyey xudayfe uu ka wariyey anahu xudayfa ra inuu arkay rajula nin fii yadii gacantiisa uu ku xidhay khayطun dun ama xadhig oo min alxuma uu ka xidhay alxuma faqaacahu wuu jaray watala wuxuu akriyay qowlahu tacaala wamaa yuminu rumayn maya akaruhum badankoodu biاllaahi ilaa wahum iyaga oo mushrikuuna mooyaane xaalo ay mushrikiyiin mooyaane aharkan ibnu abi xaatim baa wariyey waxaanu ku wariyey fi tafsiir ibnu baxaatim ibnu abi xaatim lahu tafsir calى ariiqi salaf muctaqadkii salafka ku qoran buu leeyahy lafdigiisu haddaba cinda ibn abi xaatim waxa wey can cazra qaala dakala xudayfatu calaa mariidin xudayfa ibnu yaamba wuxuu u galay nin xanuunsanaya fara'a fii cadudihi sayran cududiisa wuxuu ku arkay xadhig faqatacahu aw intazacahu uu ka jaray si caadiya ama uu ka dhuftay uma qaala wamaa yuminu akaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun aayaddaas ayuu akriyay marka aharkani waa daciif lianna casrata laa yasixu lahu samaacu min xudayfa oo min ariiqi cazra can xudayfa casrana xudayfa kama maqal bal lam yalqa axada min asaxaaba axad saxaabada ka mida ah lama kulminba walihada xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taqriibu tahdiibka dakarahu fi abaqati saadisa dabaqada lixaad buu ku sheegay lakina alahara صaxiixu can xudayfata bidikri اlqaطci duna dikri اlaaya lakiin aharkani xudayfo uu ka ansaxay inuu nin ka jaray qardhaas aayadda inuu akriyay ayuun baan ansixin ibnu abi shayba wariyey can ariiqi اlacmash can abi dabyaan can xudayfa min ariiqi cali bni mushir can yaziidi can zayd bni wahbi can xudayfa marka waana sanad صaxiixa labadaas sanadba asaaniid صaxiixa wey inuu ninkaa qarnaasta ka jaray xudayfa wayashhadu lahu ma rawaahu ibn abi shayba bisanadi صaxiix an ibn mascuud waxba markhaati furaya waxa ibn abi shayba sanad صaxiixa kaga wariyay ibn mascuud anahu ra'a calى bacdi ahlihi shayئa qad tacalaqahu ibn mascuud wuxuu ku arkay dad qaraabadiisa kamida ah waxay isku xidheen fanazacahu minhu nazca caniifa uu ka dhuftay uu ka jaray dhufasho weliba aada u adag wa qaala ina aala bni mascuudi agniyaau can ishirk cabdillaahi bnu mascuud qaraabadiisu kaaftoon bay ka yihiin shirkiga waxaa kaloo isaguna sidaa sameeyey cuqba ibnu caamir faqad rawaa canhu ibnu abi shayba bisanadi صaxiix inuu yihi mowdicu tamiimati min alinsaani waطifli shirkun qardhaastaa lagu xidhayo qofka ama ilmaha yar shirki inay ta ayuu sheegay waxaaba waxaa ka xoog badan aqwى min hada kuli xagga hubuutka sanadka wisaawihi fi dilaala xagga tusintana la siman aharu cabdillahi bn mascuud aladi rawaahu axmed fi musnadihi can zaynaba imraati cabdillahi bn mascuud qaalat waxay tihi kana cabd llahi ida jaءa min xaajaةi faاntaha ilى اlbaab tanaxnaxa wabazaqa cabdullaahi ibnu mascuud markuu dal uu leeyay kasoo noqdo guriga u yimaado iskamuu soo geli jirin xataa hadduu albaabku furay buu odhan jiro candhuuf yaxuu tuftufi jira sababtu waa maxay karaahiyata an yahjuwa mina calaa shayin yakrahu wuxuu dhibsanayay intuu guriga iska soo daf yidhaahdo inuu nagu arko yacni wuxuu dhibsanayo marka waa adab min alaadaab hooyada xaaskaaga gurigaaga xataa hadduu furan yahay iska geli ashcirhum bianaka daakhil dareensii inaad soo gelayso qaalat wainahu jaءa data yawmi fatanaxnax maalin buu yimi sidiisi buu yihi qaalat wacindii cajuuzun turqiinii min alxumra waxay la joogtay islaan xanuunka alxumra la idhaahdo ayuu xigaga akhriyeysa faadkhaltuhaa taxta sariir sariirta hoosteedaan gelay islaamtii waan qariyey fadakala fajalasa ilaa jambi buu soo galay uu dhinac fadhiistay fara'a fii cunuqi khaytan qoortayda wuxuu ku arkay xadhig igu xidhan qaala maa hada alkhayt waa maxay xadhigani ayuu yihi qaalat qultu khaytun urqiya liya fiih waa xadhig ama dun wax laygu akriyay baan qaala markaa waxbaa laygu tufay saasaan u xidhay qaalat faakadahu faqaacahu wuu qabtay wuu jaray uma qaala ina aala cabd illaahi laagniyaau can shirk markaa saxaabadaas o dhan maxay isku waafaqeen waxaa la ysku xidhayaa xadhig ama wax kale inuu yahay shirki inuu yahay marka shirka akbarana waa noqdaa shirka asqarana waa noqdaa samictu rasuula اllahi salى اlه alay slam yaquul ina الruqa wالtamaa'ima wاtiwalata shirku suu xadiidkaa soo dariishay waxaa maqlay rasuulka ilahi ale ruqyooyinka iyo tamaaimta iyo tiwalada madiidada ah shirki weeye waynoo iman doona xadiidkaasi baabka baaban kuxigu inoogu iman doona wاlmuraadu bالtamaa'imi aلtamaa'im اlmachuudaة fi lmushrikiin oo tamaaimtii mushrikiinta dhexdooda la yaqaanay oo tamaaim shirkiya ahayd qaalat faqultu lahu lima taqulu hada waabay la murantayba maxaad sidaa u leedahay dumarku soo ma ogid raggoodu hadday si kasta culimo u yihiin rag caadi un bay iga leeyihin hebelo ba iska odhayso weligeed sheekh hebel ku odhan mayso waxaa laga yaaba in lugta ku toosiso waar ka kac meesha inay tidhaahdo ibnu mascuud bay ayay iska leeday maxaad sidaa u leeday lima taqulu hada waqad kaanat cayni taqdif soo tii ishu iboodeysay ishaasaa iboodeysay dhaqaaqaysa fakuntu akhtalifu ilaa fulan lyahuudiy yarqiha waxaan u tegi jiray oo aan ku noqnoqon jiray hebelkaa yahuudiga markaa waxba igu akrin jir igu tufi jiray wa kaana idaa raqaaha sakanat mar allaale markuu wax igu tufana ishu way joogsan jirtay oo dhaqaaqii way joojin jirtay waa daliilka dadka badankooda soomaa in shayga nafcigiisa ay u daliishadaan banaanidiisa taasina maaha qaacida muwaafiqa lisharc falaysa kulu maa fiihi nafcu jaaئiza fi الsharc wax kastoo waxtar lihi ma banaana fi الshariica qaala inamaa dalika waa dadkan iminka ihahda kuwan khuraafiyiinta ee yidhaahda ruqyaanu samayn dadka wax ku tufa qaarna ay biyo ay waxan ku rusheeyaan ay iska muuqato inay shayaadiin isticmaalayaan dadka kaga gariirisa waxaad arkaysaa suuqaasu iska soo dhex marayaayo dumarkiiba wada rabaasayaan ama meel bay ugu xaraysan yihiinoo uu leeyahay waa markas cilaaj markuu soo galo da waxba ma akrinba iska rabaasaya ama wuxuu akriyaya wax macano badan le aha sixir sixir sixir sixir buu iska odhanaya laa qara aayatan walaa ducaan xataa kalaam mufiida lamu iman islaamiyo siaa wadalo shimbir duulaysa aada moodeysa <laughs> ayaad arkaysaa markaa shayaadiin baa la adeegsanaya cabdullahi ibnu mascuud markaa uu fahmo wuxuu yihi inama dalika camal shayطaan kaana yankhasuha biyadi faida raqaytahaa kafacana ruuxa waxaas waa shuqul shaydaan bu fartuu kaa gelgelinayo ishaada ku dhaqdhaqaajinaya marka waxaad sheegaysa lagu akriyana uu ka daynayay inamaa kaana yakfiiki an taqulii kama qaala rasuul lahi sala اla alay wasalam bal u fiirso tawjiiha saxiixa ah oo dadka waxaa khaldan markaad u diido waxaa halkiisa buuxin kara ee shareecada ku sugnaaday waa inaad u sheegto waxaa kugu filay inaad tiraasuu rasuulku odhan jiray adib ilba'sa raba annaas ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqama inaad ilaahay barido ood tidhaahdo ilaahu dhibkaniga kaxee adigaa shaafiye shaafi shifaagaaga mooyaane shifaa kale ma jiro markaa saxaabada ridwan ullahi calayhim saasay ula dagaalami jireen waxaa layska laalaadinaya laysku xidhayo adarka cabdillahi ibnu mascuud ujeeda xudayfa ibnu yamaan oo aynu nidhi aayadda akrinteeda ayuun baan ansixin lakin inta kale way ansaxday wajhu dilaalatihi calaa maqsuud ilbaab waxa wey qaطcu xudayfa lilkhayط can irajul goynta uu gooyey xudayfa xadhiggii ama duntii ninkaa ku xidhnayd waa daliilu calaa anahu ra'a dalika munkaran tajibu isaalatu waxay taas daliil u tahay inuu u oo uu qabay waxaas inuu yahay munkar suulintiisu ay waajib tahay wtilaawatu lilaaya tadaliilu calaa ana dalika min jinsi ficli lmushrikiin akrinta oo aayadda akriyeyna waxay daliil u tahay in ficilkaasi ficilka mushrikiinta uu la jinsi yahay walihada wuxuu yihi sheikh sulayman ibn cabdillaahi raximah llahu tacaala fi taysiir cazi xamiid qowluhu faqaachu fiihi inkaaru fiihi inkaaru hada wain kaana yactaqid anahu sawab waxa in la inkiraa laga qaadanaya oo qofka lagu diido haba aaminsananu sababuya faina alasbaaba laa yajuusu minha ila ma abaaxa اllah warasuuluhu asbaabta waxaa banaanun dee inta ilaahay uu ibaaxiyay ama rasuulka maca cadam اlictimaadi caleyh xataa asbaabta la baneeyey lafteeda lama cuskan karo fakayfa bima huwa shirku katamaaimi wاlkhuyuuطi wاlkharzi wاطalaasimi wanaxwi dalika mima yucalliquhu aljuhaal masaladii aynu sheegnay oo ah aayadaha kusoo degay fi shirki اlakbar in loo daliishado shirkulasqarka ama aayad kaafir asliya kusoo degtay muslimun xarifa in loo daliishado ama khaldamay ayay tani tusinaysaa walihada wuxu uhi sheekh sulayman qwl wtlى qwlh tacalى wma yuminu akarhm biاlah ila hum mushrikuun istadla xudayfaة bhadihi اlآayaةi calى ana tacliiq اlkhayط wanaxwi mima dukir shirkun ay asqaru kama taqadama fi lxadiid fafiihi صixaة اlاstidlaali bima nazla fi اlأkbari calى اlasqar sababtu waa maxaa baynu nihi aayad mushrikiin ama kufaar kusoo degtay muslimiin khalad gashay in loo daliishado ama aayad shirkul akbar kusoo degtay ama xadiid ku yimi in qadiyad shirkul asqara loo daliishado maxay ku salaysantahy baynu nihi waynu sheegnay qadiya usuuliya baynu sheegnay manaad waxa la dhaha baynu soo hadal qaada manaadku waa cilada haye fadal ha a ishtarakuu fi asl manaad الdmi ishtarakuu fi asli manaad الdm ee cilat الdm qofkan marka la dhaleecaynayo mushriga ama kafirka asalkaa dhaleecayntani cilay leedahay soo maa sabab marka muslimkan aayaddii mushriga kusoo degtay loo daliishanayo ciladaa asalkeeda maaha kamaalkeeda ayuu mushriga ama kaafirka la wadaagay weyaan macnaheedu so waadix maha waadix mata ayib oo ciladu waa maxay halkan maslada hadda aynu ka hadlayno atacaluq bigayr illah marka aslu tacaluq bigayr illahi bay wadaageen alwaaqicu fi shirki alaكbar iyo alwaaqicu fi shirki alasqar nooca tacaluqa ayuunbaa un baa kala sareeya waayo sheekh mayma soo ma qaal iska wad baa laygu yihi ilaa la soo dhigayo kaarhkiina kaarhkii codaynta qaala fiihi masaa'il baabkan masaa'il baa ku jirta buu yihi alula ataqliidu adkeynta laysku adkeeyey fi lubsi اxalqati baraarugta xidhashadeeda wa naxwiha limili dalika waxaasoo kale loo xidho oo a lijalbi nafcin aw dafci durin adeyguna wuxuu ka muuqdaa hadalka nebiga inzichaa anazcu waa aljadbu biquwa yanaa si xooga isaga jaro tuur laa taziiduka ilaa wahn low mutta wahiya calayka ma aflaxta abada oo nebigu jamaca fii kalaamihi bayna alamri binnazci hadalkiisa wuxuu ku kulmiyey inuu amray waxaa in layska jiido oo layska dhufto waliba si xooga waljadbu biquwa wa bayaani caaqibatiha fi dunya walaakira iyo caddaynuu caddeeyey cirib xumadeeda addunya akhiraba oo anaha laa tazidu fi dunya ila wahna wa anahu sabab licadami falaaxihi fi laakhira athaaniyatu ana saxaabiya low maata hadduu dhimo lawa yacal iyadoo ku xidhan ma aflaxa yanaa ma liibaanin fiihi shaahidun arrinkaana waxaa ku sugan markhaati markhaati a likalaami saxaabati saxaabada hadalkooda yidhah ana shirka alasqar shirkiga yar akbaru wuu ka weyey min alkabaa'iri masaladaana horeynu usoo marray markaynu maraynay waxa weeyaan tacriifka shirkiga akbarka iyo asqarka su-aal baynu keennay odhanayna odhanaysa hal kulu shirkin asqara akbaru min kuli kabiira shirki kasta oo asqar ahi miyuu ka wen yahay kabiire kasta marka axaadkii afraadda la iska rabdhigo mise jinsu shirki اasqar baa akbar min jinsi اlmacaasi jinsigaa jinsiga ka weyn oo afraadda waxaa dhici karta kabiira aan shirki ahayni inay ka weynaato shirkulasqar waxaanaynu sheegnay masaladaas inay tahay ma garayna sheegnay horta waa qoran tahay inu baan xusuusta maxalu khilaaf inay tahay sheekh maxamed cabdilwahaab iyo culimo kale waxay ku tegeen shirkulasqarku inuu ka weyn yahay kabaairta waxayba daliishadeen waxaa kamid a ah hadalka cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu ee uu yihi laan axlifa biاllahi kaadiba axabu ilaya min an axlifa bigayr اllahi saadiqan inay ilaahay ku dhaarta anoo been sheegaya taas waa dembi weyn laakiin shirki maaha ayaa ii dhaanta inaan ilaahay cidaan aan ku dhaarta anoo run sheegay taasi waa shirki alxalifu bigayr illah laakiin istidlaalka waxaa lagu bushiyey in la yihi laysa fi kalaami cabd llaahi ibn mascuud qaacidaة caamaة tadul calى ana shirka asqara akbar min alkabaa'ir qaacido guud kuma jirto oo odhanaysa shirkulasqarku kabaairta uu ka weye ee masale mucayana buu isagu ka hadlaayey oo ah alxalifu bigayr اllah inuu ka wen yahay kana dembi badan yahay min alxalifi biاllahi kadiba in ilahay lagu dhaarto iyadoo been la sheegayo markaa qaacido guud taas lagama qaadan karo alcilmiga qaarkood waxay idhahdeen shirkul asqarka iyo shirkul akbarka wixii isku jinsiya ayaa kala weyn oo ashirkul asqaru akbaru min jinsihi min alkabaa'ir waxay isku jinsi yihiin macanaa isku nooc yihiin ee kabaa'irta ayuunbuu ka weyn yahay laakiin waxay kala jinsi yihiin oo kabaa'iri shirkul asqarka waa ka weynaan karaan waaya qadiyadda ku saabsan nafyu lfalaaxna hore ayaynu u sheegnay inu casharka dhexdiisa aynu kaga hadalnay waay athaalithatu annahu lam yucdar biljahaala jahli looguma cudur daarin xaggee laga qaaday inaan jahli loogu cudur daarin likownihii lam yastafsilhu waayo ma weydiin miyaad garanaysay mise maad garanahayn isagoon kala weydiin ayuunbuu markaa xukm dul saaray maca anahu yaxtamilu anahu callaqaha jaahilan waana dhici karta isagoo markaa jaahila inuu xidhay waayo arrinta markaa noocana horta muxuu sheekhu uga jeedaa lam yucdar biljahaala wuxuu uga jeedaa markiiba shirki iyo kufri baa lagu xukumay mise wuxuu uga jeedaa sidii jaahil loolama dhaqmin ee unkira caleyh inkaaran shadiidan waa lagu inkiray inkaar daran waxay la muuqata wallahu aclam inuu sheekhu ula jeedo annahu unkira calayhi inkaara shadiida maca ixtimaali kownihi jaahilan si adag buu nebigu alayh salatu salaam ugu inkiray iyadoo ixtimaasho inuu ahaa jaahil haddaynu dhaha waxaa looga jeedaa jahil loogama cudur daarina waa la xukumayba iyadoo dhici karta inuu jaahil ahaa xukumka noocaasi ahi ah, laysa sariixan fi lxadiid xadiida kuma cadda oo qawlu ma aflaxta abada wuxuu ixtimaalaa saynu sheegnay nafyu lfalaaxi labadi in looga jeedo altashdiidu fi linkaar walmubaalagat fiih shaahidna waynu sheegnay soo ma aan looga jeedin weligaaba liibaani maysa waxaa kaloo ixtimaalaa ma aflaxta abadan ay bacda maa calimta bixukmi اmasأala yaani markaad ogaatay kadib ee lagu sheegay arrintaasi inay shirki tahay walihada shekh بن cuthaymiin wuxuu yihi hada fiihi nadr لأna qowlahu low mutta wahiya عalayka ma aflaxta laysa bsariix anahu low maata qabla اlcilmi bal ظaahiru low maata low mutta wahiya عalayka ma aflaxta abadan ay bacda an calimta wa umirta binazciha masalada markaa ku saabsan alcudur biljahl fi masaa'il shirk iyo mowqif sheekh maxamed cabdilwahaab raxima llahu tacaala meel kale aynu kaga hadli doono alraabicatu annaha laa tanfacu tamiimadu anfici mayso qofka fi lcaajilati adduunyada inta uu joogo alcaajila waa addunya bal taduru waabay dhibaysaaba oo muxuu ka qaadayaa waswaas iyo dacfi nafsi iyo qalbiya buu ka qaadaya oo ilaahay baa ku ciqaabaya binaqidi qasdihi la liqowli laa taziduka ilaa wahri yaani wuxuu xidhay isagoo isla waxbay kuu taraysa mustaqbalka markaasa waxaa loo sheegay inaanay anfac ahayn bal dacfi ay u ziyaadinayso mucaamalata lahu binaqidi qasdi alkhaamisatu alinkaaru inkaarka bitaqliid ay maca taqliidi iyadoo adkayni ay la socoto lagu inkiray calaa man facala mila dalik qofka arrinkaasoo kale sameeyey ay yambagii an yunkara inkaaran muqallada calaa man facala mila hada yacnaa qof kastoo arka qof sidanoo kale yeelay waxaa haboon inuu si adag arrinta noocaasiya ugu inkiro waayo dee xadiidka waxaa ku sugan ama uu tilmaamaya nebigu alayh isalatu salaam ninkii bahashaa xidhay ee yihi min alwaahin ee tibaan ka xidhay inuu nebigu alayh isalatu inkaarka aada iyo aada ugu adkeeyey xadiidkani ma u ansixina dee xadiidka cuqba ibnu caamire ansaxay buu taqliidku ka muuqdaa oo nebigu alayh isalatu salaam kafa can mubaayacati laabisi tamiima kii qararaasta xidhnaa wuu takooro dadkii uu ka soocayo in uu markaa beeco la galo wuu diiday xataa qacaha ilaa uu jaray marka masaaisha noocaasa in la sakiro maaha buu leeyahy musanifku si adag dadka waa in loogu inkiro asaadisatu atasriixu cadaynta la cadeeyey biana man tacalaqa shayan qofka shay ku tacaluqa ukila ileyh in shayga ayaa isaga loo kala baxaya wakalahu llahu ilaa ma tacalaqa bihi waman wakalahu llahu ilaa gayri faqad khasira wahalak qofka ilaahay cid kale uu u wakiisho arrinkiisa u daayana qof khasaaray oo halaagsamay wey taana waxaa laga qaadanayaa xadiidka man tacalaqa tamiimatan falaa atama allahu lahu waa haddaynu ka dhigno jumla khabariya oo maan aynu idhaahno waa khabaro waxa nebigu ku warramaya ilaa arrinkiisa aynu dhamaystir oo macnuu wuxuu noqonayaa haddii man tacalaqa tamimatan falaa yutimu allahu lahu qasdahu waqaradahu bal yakuunu mawkuulan ilaa hadihi tamiima ilaahay qasdigiisa iyo muraadkiisa u dhamaystiri maayeen tamiimadaas isagaa laysu daynaya waman ilaa makhluuqin fahuwa makhduul qofka makhluuq arrinkiisa loo daayo ee ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa iyo ta'yiidkiisa iyo icaanadiisa uu ka haystaana qof la hoojiye weyaan kaas arrintanuu musanifku sheegay oo ah in man tacalaqa shayan wukila ileyh waxay ku timi fii xadiidi cabdillaahi bni cukayn oo baabka dambe inoogu iman doona tirmidi abu daawud baa wariyey ana nabiya qaal man tacalaqa shayan wukila ileyh asaabicatu atasriixu caddaynta la caddeeyey biana man tacalaqa tamiimata qofka tamiimo samaystaa faqad ashraka inuu shirki sameeyey wa hada lima fi dalika min iltifaati اlqalbi wa tacaluqihi bigayr اllah fi jalbi nafci aw dafci durin shirkiguna wuxuu noqon karaa inu hi akbar asqarna uu noqon karaa wayanbani hada calى xasabi nawci tacaluqi qalbihi bihi sida qalbigiisu uu ugu tacaluqay wamaa صaaxaba الtacliiqa min qowli aw ficil iyo waxaa la socda xidhashada baashaa u xidhay ee qowla ama ficila o dee ida kaanat mushtamila calaa shirkin waa inagii nidhi shirki akbar bay noqonaysa ataasicatu tilaawatu xudayfa akrinta u akriya xudayfa alaayata daliil wuxuu daliilay calaa ana saxaabata in saxaabadu yastadiluuna ay deliishan jireen bilaayaat alatii taasoo fi shirki alakbar kusoo aroortay cala lasqari ay u daliishan jireen kamaa dakara ibnu cabaas suu ibnu cabaas sheegay fii aayat lbaqara markaa ibnu cabaas muxuu sheegay fii aayat lbaqara inamuu sheegin musanifku wuxuu leeyahy musanifku xudayfa aayad kusoo degtay fi lmushrikiina ashirka alabar taa waa la isku waafaqsanya wamaa yuuminu akaruhum biاllaahi ilaa hum mushrikuun ayadduna waa daliil waadixa oo tusinaya ana almushrikiina kanuu yu'minuuna birububiyat اllah ilaahay inuu kelidii rabbi u yahay way aaminsanayen anahu alkhaliq اlmalik alraziq اlmudabir wama yuuminu akarhum biاllahi raba ilaa wahum mushrikuuna fi luluhiya saasay selafku ku fasireen undur ilى tafaasiir الslf almanqula fi tafsir ibn jariir الطabri ibn cabaas ka soo bilow taabiciintii saa usoo soco ilaa culimadii wax weyaan ka dambeysay waxaanay radin sariixa ku tahay qubuuriyiinta mutaakhiriinta ee leh laa yakunu shirku ila bictiqaadi rububiyati fii gayr illah shirkigu wuxuu dhacayaa uun haddii cidaan ilaahay ahayn rabbi laga aamino ama sifaadka rabbi lagu sifeeyo laakiin arrin cibaada ilahay cidaan ahayn in loo sameeya haddii ictiqaadka uu ka maran yahay shirki maaha saasay leeyihiin nacam waana ilaa imika dee arrin taagantaas kuwa hadda jooga xataa ayaa sidaa leh kuwa soomaalida waa saaleh wاlgariib maatat اlgayratu calى الtawxiidi fi qulubi kaiiri min الnaas hayradii iyo tawxiidka in la ilaaliyaa dad badan quluubtooda waa ku daciifay ama ku dhimatayba waxaad arkaysaa iyagoo ammaanaya qubuuriyiinta yuhnuuna caleyh ammaanaya oo kutubtoodii shirkigu ku qoraa ammaanaya hanaaan muطlaqan ammaan aan kala reebis lahayn oo dadka xataa aan u sheegahayn waxaa kutubtaa ku qoranee min shirkin wa bidcatina shirki leh ee bidca leh wa hada talbiis arrinta noocaasina waa talbiis weeye wa taqriir linnaas iyo lugoyn dadkii la lugoynayo bal waa tadliil waa lumin kutub shirkiyaad iyo bidac ay ku qoran yihin wax kaloo saxiibaha ku qornaadeen dadka markaad u ammaanto wixii khaldanaayee ku jirayna aanad u tilmaamin si dhow iyo si dhowr toona laa min qariibin walaa min baciid dee dadka waad lumisay qof waxa weeyaan xaqa xaqu qalbigiisa ku wen yahay xumaanta iyo shirki iyo bidacuna qalbigiisa culays dhib ay ku tiid fa fakayfa haddii aad ku baaqdo dadkii nooca ahaa dacwadoodii in la sii wado min gayri tafsiil oo tidhaahdo sheekha dacwadiisii waa in la sii wado xertiisii waa inay sii wadaan taa tidhaha ka war adigoo ogoo fii qaraarati nafsika ictiqaadsan waxyaabo shareecada khilaafsan oo waajib ay tahay in laga digo inuu dadka ugu baaqayay kutub ku qorayay ugu yeedhayay waxa weeyaan ay duuban yihiin ay qoran yihiin waxyaabaha noocaasi ah waa tamalluq yadcuu ila الnifaaq lakin kul hada min algariib أن kula hada laa yشhفacu lilqaa'ili cinda suufiyaة الquburiya waxa uu ku hadlayo qofkaas in yarna u shafeeco qaadi maayo suufiyada quburiyada agtiisa isagu baa isdaalinaya waa wahaabi un bay ku leeyihin been buu sheegaya miyuu caqiidadiisi ka beri noqdo saasay odhanaya waxba wuxuu tare ma jirto marka dhinac walba wuu seegay qofkaas ictiqaadkii صaxiixa iyo kuwii uu isku dhedhejinaya uu islahaa aada wax kaga heshid iyagana wuu seegay meel dhex ayuu ku dhacay waman askط allaha biirضاء الnaas sakط allahu aleyh waskt aleyh الnaas man arضى الnaasa bskط الlah qofka dadka isihaa ku raaligel wuxuu ilahay kaga cadhaysiinayo sakط allahu aleyh waaskt aleyh الnaas ilahay baa u cadhoonaya dadkana qulubtooda cadho u gelinaya marka ilaahayna subxana wa tacala raalli ahaanshihiisii ma helayo dadkana raalli ahaanshahoodii ma helayo alwaajibu calayka an turdiya allah bima tactaqiduhu diina saxiixa waajibka ku saaraan waa maxay inaad ilaahay ku raali geliso waxaad diin saxa adigu aragto ood u aaminsantah wain sakita man sakit kii cadhoonayaabaa cadhoode faina rida annaasi gaayat la tudrak kama qaala imaam shaaficiyu raximah llah dadka raaligelintoodu waa yool iyo hadaf aan la gaari karin ilaahay raaligeli subxana wa tacaala adduuniya aakhiraba waad liibaani oo waad guulaysan doontaa hadalkan uhi musanifku raximah اllahu tacaala kama dakara bnu cabaasi fi aayat اlbaqara wuxuu uga jeeda ana bna cabaasi istadla bqowlihi taعaalى falaa tajcaluu lilahi andaada fi suuraةi اlbaqara calى الrajul calى qowli rajul wallahi waxayaatika ya fulan waxayaati walowlaa kalbu hada la ataana lusuus aayadda falaa tajcalu lilahi andaada wa antum taclamuun shirkul akbar bay kusoo degtay cabdullaahi oo suurat baqari ku jirta ibnu cabaasna wuxuu u daliishaday umuuro shirkul asqara oo waxay culimadu u yaqaanaana shirkul alfaad saa dhaarta qofku ilahay cid aan inu ku dhaarto wallahi waxayaatika ya fulan waxayaati iyo lawlaa kalbuhu hada la ataana lusuus hebel aygiisaasi haddaanu joogi lahayn tuugtaan oo iman lahayd ila akhirihi arrimahan markaa aayadda u daliishada waa shirkul asqar aayadduna maxay kusoo degtay shirkul akbar bay kusoo degtay walaayatu naasilatu fi lkufaar aladiina yushrikuuna maca allahi gayrahu fii cibaadatihi ha marka taas waxay tusinaysaa inay saxaabadu adilo kusoo degtay shirkul asqarka akbarka ay u daliishan jireen shirkul asqarka sababtuna maxayn waynu ku celinahay wadalika lishtiraaki alwaaqici fi shirki alakbari waalwaaqici fi shirki اlasqari calaa manaai calaa asli manaati dam waayo waxay wadaageen kan shirkul akbarka ku dhacay iyo kan shirkul asqarka ku dhacay waxa asal u ah waxaa cilo u ah dhaleecaynta asalkiisay wadaageen dhaleecaynta la dhaleecaynayo waxaa cilo u ah asalkiisay wadaageen oo ah atacaluq bigayr illah atacaluq bigayr illahina waa maraatib alwaaqicu fi shirki اakbar waa mutacaliqu bigayr illah wاlwaaqicu fi shirki اasqar waa mutacaliqu bigayr illah lakin laysa tacaluquhuma fi martabati waxida lakin tacaluqoodu meel qura ma wada joogo mana aba ihi taa macnaheedu inay ka siman yihiin manaadu damiga axkaamtiisa oo dhanna inay wada yeelanayaan maaha macno laakiin qadiyatu dami markay taagan tahay dhalecayn iyo taxdiir adiladii kan ku soo aroortay kan waa loo daliishan karaa wadalika lishtiraakihima fi asli manaadi dam wallahu subxaana wa tacaala aclam waxbaa inoo hadhay masl hadhay waay alcaashiratu masalada tobnaad ana tacliiq alwadac aleelooyinka iyo waxyaaba baddu soo tufto xidhashadooda min alcayni isha laga xidhaa min dalika kaa la sheegay bay kamid tahay min tacliiqi tamaayim ishirkiya qardhaasaha shirkiga xidhashooday kamid tahay alxaadiyata cashara adducaau habaarka calaamad mid la habaaray tacalaqa tamiimatan tamiimo xidhay lagu habaaray ana allaha ilaahay laa yutimu lahu inaanu dhamaystirin waman tacalaqa wadacatan ka aleelo xidhayna falaa wadaca allahu lahu ilaahay inaanu uga tegin oo xasilooni iyo degenaash aanu kaga tegin xadiidka cuqba ibnu caamir bay kuxusan tahay man tacalaqa tamimata falaa atama allahu lahu waman tacalaqa wadacatan falaa wadaca allahu lahu waxaanu ixtimaala baynu nihi inuu ducaa yahay hadalkaasi nebigu habaarayo iyo inuu yahay ikhbaar waran rasuulku uu ku waramayo in ilaahay subxana wa tacaala arrinkiisa aanu dhamaystirahayn xasilooniyo deganaashana aanu ilaahay kaga tegahayn wallahu subxana wa tacala aclam salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi ajmaciin